رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين caasinimada labada waad lagu caasiya inay xaaraan tahay ayuu baab u yahay iyo wa qatiicati raxim bixinka iyo qaraabada oo la gooyo ama in la gooyo inay mamnuuc tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fahal casaytum ma mudintihin inta wanmaytum haddii aad jeesataan an tufsiduu inaad hallaysaan oo aad fasahaadisaan fil ardi arlada oo wa aad goysaan inaad markaa goysaan ulaa'ika kuwa aladiina kuwii waaye lacanahum allaah ilaahay uu lacanaday fa asamahu uu dhaga tiray wa acmaa beeliyey uuna arag beeliyey ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala dadkaa xaaladoodu saa ay tahay taacdanay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay inaan arladana la fasahaadinin qaraabadan aan markaa la goynin qaraabadana aan markaa la goyn saasuu markaa tilmaamayaa ila subxaana wa tacaala taasuu markaa ilaahay tilmaamayaa xaaladaasaa markaa nagala hadlayaa wa qaala tacaal ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi ilaaha sarreeye wuxuu buuna burinayay cahd allaahi ilaahay ballantiisa ilaahay ballantiisa kuwa markaa burinaya min bacdi miifaaqihi la ballamadiisa kadib mar allaala markii ay la ballameen ayay ballantii ilaahay buriyeen xaaladoodaa waxay noqotay inay buriyaan ballantii ilaahay ay la ballameen ama ay markaa la galeen wayaqtacuuna goynahaya maa amara allaahu wuxuu ilaahay amray bihi maagaa an yuusala in la xiriiriyo wayufsiduuna fi lardi arlada matasahaadiyey ulaa'ika kuwaasi lahum allacna lacanad ayaa u sugnaatay naxariis alloo laga fogaado walahum waxay kaloo leeyihiin suu'u daari daarta mideeda xun naartaa loola jeedaa wa qaala tacaalaa waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukmiyey kitaabkana uu ku amray anlaa tacbudu inaan la caabudin ilaa iyaahu asaga mooyee wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaana wanaag in loo sameeyo imaa yabluganna haddii kugu soo gaaraan cindaka agtaada alkibara gabow iyo odaynimo axaduhuma midkood ow kilaahumaa ama labadoodana falaa taqul ha u odran lahumaa hooya iyo aabbe xaggooda ufun qurum ha ku dihin uf waa wax la dhibsado walaa tanharhumaa hana hororin hasajrin oo ha canaananin hooye iyo aabbee waqul lahumaa waxaad u dhahdaa ood u tiraahdaa qawlan kariimin hadal fiican wakhfid u raarici lahumaa labadooda janaax dulli dhinaca dulaysan min alraxmati naxariis darteed naxariis xaggeeda adiga oo ula jeedaa u raarici dhinacaaga usuladu leey u duceey hooyo iyo aabbe oo waqul dheh rabbi irxamhumaa rabbiyow u naxariiso rabbiyow u naxariiso hooyaday iyo aabbahe kamaa rabbayaanii sidii ay ii soo barbaariyeen oo kale saqiiran anigoo yar wacan abi bakrata nafici bn alxaaris radia allaahu canhu qaale wuxuu yidhi saxaabiga abibakar meehe waa abibakra lagu magacaabaa qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabbi'ukum ma idinkaga waramaa biakbari alkabaa'iri kabaa'irtiyo dembiyaal la galo kuwa ugu waaweyn alaata saddex jeer ayuu nebigu yidhi uu ku soo celceliyey qulnaa waxaanu dhahnay balaa iska daa inaadan noo waramine yaa rasuul allah rasuulkii allow noo sheeg dembiyaalka la galo kuwa ugu waaweyn inaan ogaano saan uga fogaano waan u baahannahaye rasuulkii allow noo sheeg alla rasuulku wuxuu yidhi al ishraaku billaahi waa ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn wa cuquuqu lwaalidayn hooyo iyo aabba oo lagu caasiyo waa dembiga labaad wa kaana intaa markuu rasuulku lahaa muttaki'an ku dangiiday buu ahaa rasuulku dhinac dhinac ayuu markaa u jiitay fa jalasa wuu soo fadhiistay tii saddexaad markuu sheegaayey faqaala wuxuu yidhi alaa hooyaay wa qowlu zuuri waa hadal been ah wa shahaadatu zuuri waa markhaati beena ah markhaati beenaala waaye famaa zaala ma uusan ka suulin nebigu yukariruhaa inuu ku celceliyo alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuuri kama uusan zuulin inuu ku celceliyo xataa qulnaa ilaa aanu niri laytahu allamuu aamusa nebiga u dhibrinaya way u naxariisanayaan laytahu sakata alla liibaanyayo muu iska aamusa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa fahamnay ee muxuu ugu celcelina waa garanay muxuu isku dhibayaa rasuulkeena laytahu sakata alla muu aamuso muttafaqun calayh wa can cabdullaahi caas radia allaahu canhumaa can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga alkabaa'iru dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah al-ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn hooya iyo aabboo lagu caasiyo iyo wa qatlu nafsi naftoo la dilo riwaayadani tii hore ee ku tilmaantay markhaati beenaale ayaa waxay ku bedeshay dil la dilo naf afarna way ka dhigto waxay tidhi walyamiinu alghamuusu waa dhaarta wax tiindisaa hamuusku waa qamsigoo naartay tiindisaa qofka yamiintaa la yimaada rawaahu bukhaariyun baa xadiidkaa wariyey alyamiinu alghamuus allatii qofka uu ku dhaaranayo kaadiban asagoo been sheegaya caamidan ulakacna ula jeeda haddana waa dhaaranaya been buu ku dhaaran waa caami waa ulakac si kibir ahoo kas ah sunniyad khamuusan baa lagu magacaabay liannahaa taqmis waxay tiindisaa alxaali qofka been daartaa ku dhaarta filifmi dembi dembi bay dhexda ka gelisaa qofka dambaabana naartuu galaa macnuhu waa sida wa canhu ana rasuula allahi qaala min alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah shatmu rajuli ninka caydiisa uu caayo waalidayhi labadiisii waalid labadii dhashay nin caayay waa dembiyaalka la gala kuwa ugu waaweyn wax da'di ah oo qof muslim ah lagu yaqaanaa ma aha saxaabadu aad bay ula yaabeen nin baa labadiisa waalid caynayaa way la yaabeen qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow wahal yashkub ma caynayaa alrajula nin miyaa waalidih loogiisa waalid ula yaabeen xuquuqda iyo bacaasinimada meel weyn inay taagan tahay bay og yihiin saxaabada baarinimada ajirka iyo jannada lagu galay og yihiin saxaabada idan waxay rasuul ku weydiiyeen sii u caynanin hooydii aabihi maanta hadday joogi lahayen ka warrama waalidka la garaacahaye la feeraaye la dilaayo cid la gaarsiinayo way kasii darnaan lahayd aad bay ula tacajubahayaan aad bay ula yaaban yihiin sidaa darteed ayay yidhaahdeen rasuulkii aloo wahal yaxtumu rajulu waalidayhi ma nin baa hooyadii iyo aabihii caynaya mid kale hooyadii buu caynaya fayasubu ummu marka ummahu markaasa hooyadiibaa caynaa isagana muttafaqun calayhi markaa nin kale hooyadii cayso meelagaa aamusayd meeday taabaa la caynaa soo maaha yaa u keenay hooyada cayda adaa u keenay adaa caayay maxaad u caysay ninka kale hooyadii hooyadii haddaadan cayn lahayn hooyadaa mala cayn lahaa waa maya saa darteed qof kale hooyadii iyo aabbihi haddaad cayso waxay la mid tahay adigoo hooyada ay aabbahaa caayay jawaabta hadhow lasoo bixiyo oo ninkaa aad waalidkiisii caysay uu kuu soo bedelo ee uu kugu caayo hooyada ay aabbaha adaa u keenay waxay la mid tahay adigoo hooyada iyo aabbaha markaa caadi muttafaqun calayhi wa fii riwaaya ina min akbari alkabaa'ir dembiyaalka la gala kuwa ugu waaweyn waxaana rajulu ninka inuu caayo waalidihi labadiisa waalid qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah kayfa yalcanu rajul waalidayhi sidee buu hooyadii iyo aabbihii u caynayaa ama u lacanabayaa qof qaala wuxuu dhaha yasubu aba rajul nin kale aabis buu caynaya fayasubu abaahu markaasaa la caynaya wayasubu ummu nin kale hooyadii buu caynaya fayasubu ummuhu markaasaasna la caynayaa hooyadiisaa markaa lasoo caynayaa wa can abi muxamed jubayr bin mudqin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu ljanna jannada ilaahay ma galo oo ma gelaya qaatic min qaaticu rixim ah abatolgooyi aawa kii qaraabadiisii gooyey jannanagi malaha buu dhahay rasuulka sal allah calayh wasalam waxyaabaha jannada qofka looga xarabtiniyo ayay ka mid tahay tolgosnanimada qaala sufyaan wuxuu yidhi fii riwaayatihi yacnii qaaticu raxim baa loola jeegaa midka qaraabadiisa gooya muttafaqun calayhi wacan ciisa wa abi ciisa almuiirati bni shucba can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye xarama calaykum wuxuu korkiina ka xaaraantinimeeyey cuquuqa alummahaati hooyooyinka caasitaankooda hooye iyo aabba hooyooyinka dhe sidqaas ahaan baa hooye loo soo qaatay maantoo dhan hooye iyo aabbaa la lahaa laakiin hooya siqaasa loo sheegay waayo way ka dhib badan tahay oo way kasoo dhib maris badan tahay owlaadda aabbaha sida ay hooyo ugu dhibtooto odagu uguma dhibtoodo daalika ayaa hooya siqaasa rasuul u tilmaamay uu yidhi ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey inaad hooyooyinkiina caasisaan waa mancan mancin diidmo aada diidaan xaq laydinku lahaa wahaatin hanqaltaag aad u hanqaltaagtaan waxaydan heli karin wawa'da albanaati gabdhaha aasitaankoodana wuu idin diiday rasuulka ilaah subxaana watacaala tacaala wuu idinka xaaraantiniyey macnaha gabdhaha ayagoo nool baa la aasi jiray dhibaato ay soo mareen darteed maanta markii indhaha loo furay oo islaamku xuquuq fiican siiyey yay leeyihiin anaga islaamku uuna duubsaday islaamku nus buu naga dhigay xaaf ayaa nala siin jiray dhaxalka yaa xaaf xataa yaa idin sii jiray islaamku guriguu nagu xabisay saanuu markaana yeelay intay ka dhacday wax cabaadkee ka baxaya dumarka waad na yaabaysaa waan ololaynayna kuleeyihiin maxay ka ololanaynayaan inay surwaal gashato ay rabto inay gacanta qabsato fasahaad iyo fiskina bato ilmaan aabba lahayna magaalada ay ku bataan intaa waay waxay ku cararayaan waxay u ololaynayaan keliya intaas waaye xaqa islaamka uu dumarka siiyey weli ma soo marin diin ee caalamka sidaa darteed bay diinta islaamku waxay tahay diin aad iyo aad u qiimo badan diin sharaf leh diin ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay qof kasta inuu xaqiisa ku qaato qof walba inuu ilaahay xaqiisa ku siiyo mugulaal bisad a meel lagu xabisay dhimatay yaa qofkii samaysay saa sameeye lagu cadaaday mugulaal walaalayaa ka waran bani aadam ka waran qof muslim ah ka waran haddana ka waran qof ilaahay caabudaya subxaana watacaala waa xaalad cajiibala oo waxyaabo ilaahay subxaana watacaala xuquuqaadka diinta islaamku ay garatay ilaa hadda waa lala yaaban yahay mar allaala markay fiiriyeen bay dhan maxamed wuxuu ahaa falsafista caqli badan makan inay u bixiyaan inay waayeen falsafiiste caqli aho aad u caqli badan waa bay yidhaahdeen markay arkeen wax walba sida ay tahay inuu markaa ugu sheegay ummadda ilaahayna usoo waxyooday subxaana watacaala marka gabdhaha in la duugana waa laydinka xaaraantinimeeyey wa kariha lakum wuxuu idinka rahsaday qiila waqaala waa la lahaa iyo waa la yiri hal hadal hadda ammaanta soomaali khaasatan saasaa la yiriyo intay ka baxdayo intay hadal aan waxba ka jirin saxadiisii wanaagiisa waa la ii sheegay kaa qorta waa la ii sheegay yaa kuu sheegay kaasaa ii sheegay kii qaba waa la ii sheegay yaa kuu sheegay islaamtaasaa ii sheegay islaamtii u yaa kuu sheegay nin inta meelaa ii sheegay ninkii kale u tag yaa kuu sheegay waxaa ku ordaayaa ii sheegay saxaabag ayaa ilah marka qiila wa qaala waana loo diiday qiila wa qaala waa lalahay waa fadhi ku diri wa kahrata asu'aali iyo su'aal fara badan su'aal waana loo nacay iyo wa idaacat almaali maalkoo la dayaco maalka dayacitaankiisana waa la diiday idaacat almaal laba xaalad waa suuragal in xoolihii aad dhigto meel aan ku xanaanaysmaynin oo tuug kastii qof kasta iska qaataa idaacat almaal ama inaad ku bixiso wujuuh aan loogu talagelin sigaar baad ku cabtay khamri baad ku cabtay eekhaad baad ku cuntay iyo wixii markaa lamida mutafaqun calayh qowluhu uu mancan macnaha waxaa laga wadaa mancun maa shay inuu qofku diiduu manciyo wajaba calayhi asaga ku waajib noqday wahaadna waa talab inuu qofku dalba uu raaraadiyo maa laysa la waxaa u sugnay waxaadan hadan adin ahayn uga qaad dadka wawa'da albanaati macnaahu dafnuhunna waa in la aasa filxayaati nolosha in lagu duugo nolosha in lagu aasa gabdhaha ayagoo noolbaa inta god loo qodaa lagu duugi jiray maanta see loo aasaa mataqaaniin diintaa laga aasay xijaab looma geliyo diin lama baro wax looma tilmaamo arrimooyin fara badan oo noocaas oo kale ah aasitaanka taana way ku timaadaa waa taasaa markaa laga wadaa wqiila wqiila wqaala macnaahu alxadiid waa hadal bikulli maa yasmacuhu waatan hadda tilmaanay wax kasta uu maqlo inuu qofkii isaga hadlo fayaquul wuxuu leeyahy qiila kada saasaa la yidhi yaa yidhi haddaad dhahda ma yaqaan wa qaala fulaan kada hebel saasuu yidhi goormuu yidhi ma yaqaani mimaa laa yaclamu sixatahu wa wuxuusan ogayn sixnimadeeda meeshay ka yimideen hadalkaa ma oga marka haddii hadhow la dabagalo raracraaco meel xidluu kusoo istaagayaa cadhici karta inu u sheegay keliya qiilaba qaal hal iska daayo walaa yadunnuha uusana malaynin wa kafaa bilmar'i shaksi waxaa ugu filan kadiban been an yuxadita inuu ku hadlo bikulli maa samic wabsayd aad akhriso oo meelaan aad ka fiiriso dadka ha u sheegin ilaa shay xaqiiq ah oo sugan in la helo maahane beenta waa laga bay mushtaraa sanadahan dambe beenta way gadantaa maanta dadaa xirfad iyo shaqo xaw ah been oo xibriyooda uga soo kalahaan oo ciyaalka usoo shaqo doonaan waa been saa darteed aad ha laysaga ilaaliyo rabbina ha laga xishoodo subxaana watacaala waidaacatu lmaal waa tadawiiruhu kubixitaankiisii wa sarfuhu in lagu sarfiyo lagu bixiyo fii kayri lwujuuhi meelo al ma'duuni fiiha min maqaasid alaakhira waaddunya meelo wujuuh aan la idmin ah oo dan aakhire iyo dan adduun aan laga helaynin in lagu sarfoo lagu bixiyo iyo wa tarku xifdihi xifdintiisii ilaalintiisa in laga tago looga taga dheh maca imkaani alxifdi meel xifdi micigeeda aan markaa ahayn in xoolihii la dhiga meelsan ku xafidmaynin wa kahratu suxaax waa ku celcelin fii maa laa xaajata ilay waxaanan dan ku lahayn waxaadan dan u lahayn afarlabaatansaac wuuu naagtaada isma kaa jebisaa afarlabaatansac naagtaada isma kaa bal waa iska weysaysa hadday shaki kaaga jiro haddii kale waxay culimmadu kuu sheegaan maa saa darteed su'aaluhu qaar baa la ogol yahay wixii diin ku saabsan wixii ah cibaadadaada ku saabsan shaki baa kaa galay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilaahay baa yidhi culimmada iyo dadka yaqaana weydiiya haddaada idinku garanayn haddaada idinku aqoonin waa taariku salaad diin ma qaato amar alle ma fuliyo niyow haddii qof qof caayseel iyadaa qof qof hadduu caay maxaa qof caayda kuu geeyey adaa ilaahay caayay subxaana watacaala oo salaadiisii ka tegey oo diintiisii inkiray oo xaqiisii aarraday saasuu markaa kugu leeyahay marka wixii ilxaax ah oo lagu dheerdheeraanahayo lagu celcel ku sugnayn baa loo jeeda wa fi lbaabi baabka axaadiid baa ku jira sabaqad matay fi lbaabi qablah baabkii ka ka horeeyey ka xadiii xadiidkii oo kale aqaطac man qaطacki ama waqطac goy man qaطac waqطac man qaطaca man qaطac man qaطacaki wa waan goynayaa man qaطacaki kii ku gooya wa xadiiثu man qaطacanii kii igooya qatacahu allah ilaahay gooyo xadiidadkaa meeshay munaasab ku ahaayeen laakiin horay noogu soo hormareen baabu fadli biri asdiqaa'i alabbi walummi waalaqaaribi wazawja wasaa'iri man yundabu ikraamuhu waxaanu gelaynaa fadliga uu leeyahay in loo baarinimo falo asdiqada iyo saaxiibyaalka aabbaha hooyada aqaaribta zawjada iyo intii ka soo hartay oo laysku guubaabiyo in la ikraamo wixii ka soo haray intaa oo man ah yundab lagu guubaabiyo qofka ikraamuhu ikraamitaankiisa can ibni cumar radi allahu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga inna abara albir baarinimo midda u baarinimo badan oo ugu baarinimo fiican inta ugu baarinimo badan inna abara albir baarinimo midda u baarinimo badan waxa waaye an yasila rajulu ninku inuu xiriiriyo wudda abiihi aabbihi saaxiibkii aabbaha qofka uu jeclaa ee uu la socday ee uu xiriirin jiray inaad xiriiriso waa baarinimo midda ugu baarinimo badan ayaa markaa loola jeedaa taasaa iyo macnaha wudda abiihi inuu xiriiriyo wa can cabdullaahi bni diinaar waa taabici can cabdullaahi bni cumar waa saxaabi radia allaahu canhuma ana rajula nin oo min alacraabi hirbaadiyaasha ka mid ah ayaa laqiyahu wuxuu cabdullaahi kula kaa maka waddadeeda jidka maka ayuu kula kulmay fasallama calayhi wuu salaamay cabdullaahi bni cumar wuu salaamay macnaha wa xamalahu wuxuu ku xambaaray ama uu siiyey calaa ximaarin dameer ayuu siiyey kaana cabdullaahi uu ahaa yarkabuhu miduu gaadiidsado cabdullaahi baa gaadiid ka dhigan jirayoo wuu kori jiray wa actaahu wuxuu kaloo siiyey cimaamatan cimaamad kaanad ahayd calaa ra'sihi madaxiisa cabdullaahi madaxiisa cimaamad saarneed intuu ka soo qaaday yuu siiyey qaala ibnu diinaar baa yidhi qulnaa lahu waxaanu ku nidhi cabdullaahi aslaxaka allah allah ku wanaajiyo ilaahay ha ku islaaxiyo oo ha ku wanaajiyo innahum alacraab kuwaan waa herbaadiyaalo wahum yardawna waxay iska qanci lahaa dameerkii dhammaa ee aad raa'ijtaab siisay camaamaddii aad madaxa saaranaysay baad siisay faqaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi inna abaa haada kan aabbihi kaana wuddan wuxuu saaxiib iyo mid jecel ahaa licumar ibnu alkhadaab oo aabbahay ah kan aabbihiis ayaa aabbahay saaxiibay ahaayeen way isxidhiirin jireen way isjeclaayeen wa innii samictu anna waxaan maqlay rasuulkii alle oo yaquulu dhahaya ina abara albir baarinimo midda u baarinimo badan ina abara albir silatu rajuli waa ninka xiriirintiisa uu xiriiriyo ahla wuddi abiihi aabbihii dadka uu jeclaa ehelkooda maaha aha kaa laftigiisa xataa ehelkiisii inuu markaa xiriiriyo waayo baarinimo wa fii riwaaya can ibni diinaar can ibni cumar annahu kaan ibnu cumar wuxuu ahaa kaana idaa kharaja marka uu baxo ilaa makkata maka uu aadayo kaana lahu ximaarun dameer buu lahaa dameerkaasoo yatarawaxu calayhi uu ku raaxaysto yatarawax waxaa loola jeedaa marka uu geelka ka noogo ila marka hore waxaa la raacayaa geel geelka suu u saaran yahay uu uu soo cadaaya markuu ku noogo waa laga soo degaa oo dameerkaa lagu raaxaystaa baabuurta waa laba qaarna waa xamuul soomaa qaarna waa sayaara oo raaxa ah baabuurta raaxada ma dareemaysa shanqartiisa waxiisaa tartiib buu kuu fusay marsheeskiii waxyaabaha la midka ah waa sayaaraad waa gawaari oo raaxa ah qaarna waa basaska dhaadheerkii kuwa xamuulka ahoo qofku mar allaala markuu ku daalo kanbuu markaa haystaa marka yatadaa wax macnaa wuu ku raawaxi jirayo wuu ku raaxaysanaya caleyh korkiisa idaa malla markuu ka daalo rukuuba araaxilati raaxilada iyo geelka rakuubkiisa wa cimaamatun cimaamadna wuu lahaa cabdullaahi yashuddu biha uu ku xirto ama uu ku adkeeyo biha cimaamadaa ra'sahu madaxiisa fabaynaa waqti huwa asagoo yowman maalin calaa daalika alximaari dameerkaa asagaa dushiisa yahay id mara bihi waxaa soo maray acraabiyun nin reer baadiye ah faqaala wuxuu yihi cabdullaahi alast bnu fulaani bnufulaan hebel sowma tihid alasta sowma ibna fulaani ina hebel ibnu fulaan qaala balaa haabuu dhahay waan ahay fa acطaahu alximaara dameerkii buu siiyey faqaala wuxuu yihi irkab fiiha kor buu yidhi midkaan wa acaahu cimaamata cimaamadii buu siiyey wa qaala wuxuu ku xiro biha cimaamadan ra'saka madaxaaga faqaala lahu bacdu asxaabihi asxaabtiisa qayb ka mida cabdullaahi waxay u dhaheen markuu horbaadiyey wixii dhan isugu daray hafara allahu laka allah kuu dembi dhaafa cabdullaahiyo actayta waad siisay haada alacraabiy herbaadiyaha ximaaran dameerkii kunta aad ahay tarawaxu calayhi mid ku raaxaysta wa cimaamatan cimaamad kunta aad ahayd tashuddu biha ra'sak madaxaaga mid saartoo ku xirta faqaala cumar cabdulaahi wuxuu yidhi innii anigu samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya inna min abara albiri baarinimo mida u baarinimo badan waxa waaye an yasila rajul qofku inuu xiriiriyo ahla wadda abiihi aabbihii dadka uu jeclaa ahla waddi abiihi bacda an yuwalliya waa markuu geeriyooda kadib bacda an yuwalliya macnaha wuxuu ula jeedaa geeridiisa kadib waa markuu aabba dhinto markuu aabba dhinta kadib dadkii asaga asxaabtiisa ahaa inuu xiriiriyo aabbaha dadkuu saaxiibka la ahaa iyo hooyadaa dadkay jeclayd iyo dadkay is-xiriirin jireen konton konton baa loo tuuraa marmar mataqaarana tarinta ma mataqaani ramadaanka iyo soonkii marka la gaaro aabbaha saaxiibkii iyo adeerka e, wiilkii axe iyo hooyada islaantii ciddii ee qaxwada la cabi jirtay iyo waa loo toortooraa taa markaa la socda insha allahu tacaala waxay ka mid tahay baarinimada waalidka loo sameeyo midda ugu baarinimo badan bay ka mid tahay hamoogaanin xaaladda noocaasa waa lagama maarmana dadka noocaasa in la xiriiriyo waa shay muhiim ah rasuulkii allah ka maqlay wuu yidhi baarinimo midda u baarinimo badan waxa waaye an yasila rajul ee ahla wuddi abiihi aabiid yuwallii markuu geeriyooda kadib wa ina aabaahu kan aabihi kaana wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib buu licumar u ahaa radia allaahu canhu ruwiya haadihi riwaayaat riwaayadahanoo dhan ama riwaayadahanoo dhan kullaha dhammaantood muslim baa markaa wariyey wa can abi usayd bidami lhamza hamsadoo la gudo wa fatxi siin siinta la kordhigo maalik ibnu rabiica assaacidiyi waaye qaala wuxuu yidhi baynaa waqti naxnu anagoo juluusun fadhina cinda rasuuli illaah rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam id jaa'ahu rajul nin baa yimid oo min bani salima oo reer bani salima ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow hal baqiya ma haray min biri abawaya labadayda waalid baarinimo falkooda shayun shay ma ka hareen abaruhumaa bihi aan ku baarinimo geeridooda kadib faqaala wuxuu yidhi nacam haa hooyo iyo aabba markay dhintaan xataa way sii soconaysaa baarinimada haabuu ii yiri alsalaatu ducu calayhima korkooda loo duceeyey koow walistikfaaru lahuma dembi dhaaf loo weydiiyo hooyo iyo aabbe wa infaadu cahdihimaa ballanadooda oo la oofiyo hooyo iyo aabba waxay ballan faleen ama ay ballan qaadeen oo aysan u suuro gelin oo ay ka geeriyoodeen taana in la fuliyo cahdihimaa waa min bacdihimaa gadaashooda iyo wa silatu raximi qaraabo in la xiriiriyo allatii taasoo laa tuusal aan lagu xiriirinaynin ilaa bihimaa sababtooda maahan waxba idinkama dhexeeyo laakiin hooye iyo aabbaa wadi jiray hooye iyo aabba sababtooda lagu xiriirinaa iyo wa ikraamu sadiiqihimaa saaxiibyaalkooda oo la ikraamo raameeye rawaahu abu daawuud wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri maa kirtu ma masayrin bay tiri caaisha waa gabar wanaagsan ma ka masayrin bay tiri calaa axadin axad oo min nisaa'i innebiy haweenka nebiga ka mid ah xaasaska nebiga naag ka mid ah oo aan ka masayrray ma jirto weligay maa qirtu intii aan ka masayray calaa khadiija radia allaahu canha khadiija saan uga masayray naag aan kaga masayray ma jirto wamaa ra'aytuhaa qat weligeyna ma arkin allaahu akbar weligey ma arkin bay tiri khadiija haddana waan ka masayray waayo caaisha khadiija kuma soo gaarin sida naagaha layla qaba aan weligay ugama masayrin yaan khadiija uga masayray nololna kuma kulmin caaisho saabay markaa leedahay wamaa ra'aytuhaa mara aanan arkin khadiija qatun weli walaakiin laakiinse maxaa maseerka keenay kaanfiru mid badiya dikraha sheeg sheegitaankeeda khadiijo khadiijo mar walba hadalkuu soo qaada khadiijo khadiijo waxyaabaha dumarka maseeriya soo maaha laba naag marka laysla qabo waxaa aada u wanaagsan magcadooda waa la kala ilaaliyaa waa la kala dhowraa maalintii tii tan aad la joogtay aad la joogtid markaa ta kale aad magaceeda intay kaa soo baxsato aad ku tirahda soo ma aha bani aadam waayo afkiisay soo martay ku dhihi mayso weligeed iloobi mayso yaa faamahu yidhi yaa ma hadda dhanta ayay ku celcelinaysaa yaa unbay ku jirtaa marka saa darteed caaisha waxay tidhi intaan qadiijo ka masayray weligee naag layla qabo kama masayreen weligeena ma aanan arkin qadiijo laakiin yukthiru dikraha xusitaankeeda ayuu nebigu aad u badinayay wa rubbamaa waxaa badnayd dabaxa ashaata ri inuu gowraco uma yuqaticuhaa uu u googooyo iyo gobolgobol uma ka bacdina yabcahuhaa uu u diro fii sadaa'iqi qadiija qadiija saaxiibadeed qadiijo saaxiibadeed ayuu hadiyahaan ugu dirayay rasuulka sal alla calah wasalam farubbamaa waxaa badnayd qultu lahu inaan ku iri maalin kaan lam yakun fi dunyaa ila khadiija adduunka khadiija ma ahe qof kale ma jirta miya caashim u miya saasay macnaha ula jeedaa farubbamaa waxaa badnayd qultu lahu inaan ku iri rasuulka sal alla alay wasalam kaan lam yakun waaba sidii aydan ahaan miya fi dunyaa adduunka ilaa khadiijata khadiija maahane khadiija ma ahee qof kale maba jirta miya maba taqaan magac kale fayaquulu wuxuu dhahaya inahaa kaanat wa kaanat khadiijo yaa gaari karaa inahaa khadiijo kaana inahaa ayadu kaanat way ahayd wa kaanat way ahayd macnaha kaanat waa rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu tirinayaa ee ammaanteeda waxyaabay qabatay waxyaabay samaysay markii lay gooyey ayay ixiriirisay markii la ii diiday ayay isiisay diinta islaamkii la garab istaagtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam khadiija ilaahyaa salaan u soo diray walaalayaal salaan iga gaarsii buu ilaahay yidhi khadiija uguna bishaareey guri jannada ku yaala sakhab laga sameeyey buuq iyo qaylo iyo tacabna aan lahayn buu dhahay jibriil markuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam waayo gabar hantideedii u hurtay bay ahayd gabar aan dhibaato gaadsiin bay ahayd nebiga mar walbo asagoo murugaysan uu guriga yimaado asagoo faraxsan buu bixi jiray anagoo faraxsan baan tagnaa anagoo murugaysanaan ka soo baxnaa maanta shaytaanaa salaan usoo soo dira kuwa nagu hoosmoon in yaroo rabbi u naxariistay maahane kaanat wakaana wa kaana lii minha walad owlaadna way ii dhashay buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam waxaa iga sugan lii aniga minhaa khadiija xaggeeda waladun awlaad waayo ilmaha uu nebigu dhalay dhammaan khadiija u dhashay ilaa maariya oo ibraahim dhashay maahane inta kale ee la guursaday wax nebigu waxu dhalay ma jira sal alla calah wasalam awlaadna way ii dhashay labada wax isku dhalaa isma iloobaan muttafaqun calayhi saa darteed bay caaisha markii dambe waxay tiri rasuulka ilaahayo see waayo adi maba ii jeedid miya gabar yar qurux badan bikra ah saan ah kan ah miyaad ka doorbidaysaa cajuusad duq ah daaminka ka gagaduuda meelaha xoogayaa yaala oo mar hore dhimatay saasay caaisha tiri markaasuu rasuulku yidhi fainahaa kaanat wa kaanat saa iyo saasay ahayd wa kaana lii minha walad owlaadna way ii dhashay buu lahay rasuul wa fii riwaaya wain kaana wuxuu ahaa nebigu layadcu shaar min riqara fayuhdiyu fii khalaa'iliha minha saaxiibadeed wuxuu uga hadiyeyn jiray khadiijo saaxiibadeed minha rida xaggeeda maa yasacuhunna wax deeqa wax ay ka dhargaan buu rasuulku u diri jiray wa fii riwaaya kaana wuxuu ahaa nebiga idaa dabaxa shaad markuu ri gowraco yaquul mid yidhaahdaa arsiluu bihaa war wax uga dira ilaa asdiqaa'i khadiija khadiija saaxiibadeed wa fii riwaaya qalad waxay tiri caaisho weeyaane ista'danad waxaa istiidaan soo qaadatay haaratu binti khuwaylid waa ukhtu khadiija khadiija walaasheed waa nebiga dumaashidii calaa rasuuli illaahi rasuulka alla dushii fa carafa isla markii wuxuu aqoonsaday isti'daana khadiija khadiij idaankeedii isti'daanka habkii khadiijo u qaadanaysay oo kaluu nebigu dareemay uu aqoonsaday fartaaxa wuu ku farxay faqaala wuxuu yidhi allaahumma haala alla tani ilaahu waa haalo binti khuwaylid qowluhaa uu yidhi fattaaxa huwa bilxaa wa fi ljamci bayna asaxiixayn alxumaydiy waxaa ku sugnaa fartaaca bilcayn wa macnaa ihtama bihi nebigu waa ku baraarugay macnaha isla markii ihtimaam buu siiyey waa fartaaca marka la yidhaahdo fartaaxana waa farxidii irtaaxa wa can anas ibni maalik qaala kharajtu waan baxay maca jibriil بن cabdilaahi albajali radia allaahu canhu fii safar baan isku raacnay fa kaana wuxuu ahaa yakhdimunii mid ii khidmeeya faqultu lahu waxaan ku ilaa tafcal ha samaynin faqaala wuxuu dhaha innii anigu qad ra'aytu alansaara ansaar aan arkay tasnacu birasuuli rasuulka u samaynaya shay-an shay macnaha jibriil ibni cabdilaahi albajali anas ibni maalik waa ansaar jariirna ma ahan sidaa baa loo qidmaynayaa wuuna ka yaryahay sidaa darteed buu anas yidhi dhaaf sababta aan kugu qidmaynayo waxa waaye buu yidhi reer ansaareed oo nebiga howl u qabanayaan arkay mar allaala markaan arkay aalaytu waxaan ku dhaartay calaa nafsii nafsadayda allaa asxaba inaanan la saaxibin safarna aanaan la gelin axadan axad oo minhum ansaarta ka mid ah ilaa khadamtuhu inaan u shaqeeyo maahani taa ballan baan horay ugu galay buu yidhi mutafaqun calayhi taana waxay tilmaamaysaa reer ansaareed sharafta ay leeyihiin iyo khayrka iyo wanaagga ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey saa darteed waxaa mar kasta loo baahan yahay dadkaasi dadka ay saaxiibbada ahaayeen inaan aad u xiriirino inaan jeclaano inaan ilaahay ugu dhowaano subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag fararsaa baabu ikraami ahli beyti rasuuliillah kameeye ahlu beytka rasuulka sala allah calayh wasalam iyo wa bayaani fadlihim fadligooda la cadeeyo ahlu beytka nebiga sharaf bay leeyihiin in la sharfo oo la karaameeyana waa muhiim qaala allahu tacaala inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa liyudhiba inuu bixiyo cankum xaggiina arigsa qurunka ahla albeyt yo ahlaal beyt ahlu beytka nebigow ahlu beytka nebigow inuu ilaahay idin tahiro ayuu rabaa uu ribsiga idinka saaro wayutahhirukum uuna idin tahiro tadhiira tahiritaan wa qaala tacaala waman yucadim shacaa'ir allah qofka shacaa'irta iyo diinta alla weyneeya fa fainaha min taqwa alquluub waa quluubta cabsideeda wa can yaziid bin xayaan qaala wuxuu ihi intalaqtu waan tagnay ana anii xusayn bin sabra xuseen bin sabra ninka lagu magacaabay waa camr ibnu muslim ilaa zayd ibni arqam baan u tagnay intooda waa saxaabi falamaa jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisanay qaal lahu xuseen baa zayd wuxuu ku yidhi laqad laqiita waad la kulantay zaydun zaydow khayran kaiiran khayr fara badan khayrka faraha badan waa ra'ayta rasuula allah allahu akbar rasuulkii allaad aragtay wa samicta xadiidahu xadiidkiisana waad dhegaysatay oo waad maqashay wakhasawta waad duulaan gashay macahu nebiga micigiisaad la duulaan qaaday wa sallayta waad tukatay kalfaw rasuulka gadaashiisaad ku dukatay laqad laqiita yaa zayd khayran kaiiran khayr badan baad la kulantay nin nebi maxamed ku gadaal tukaday nebi maxamed indhihiisa ku arkay nebi maxamed dhegihiisa ku maqlay nebi muxamed xadiid ka wariyey kana dhagaystay nasiib iyo khayr fara badan waayo haddana rumeeyey khayr fara badan baad la kulantay xadinaa nooga sheekee yaa zayd zaydow maa samicta min rasuuli illaahi waxaad rasuulka xaggiisa ka maqashay qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyo wallaahi laqad kabirat sinnii da'dayda way weynaatay waqaduma waxaa horay u batay cahdii ballantayda oo waan gaboobay wa nasiibtu waxaan hilmaamay bacda aladii kii qayb ka mida kuntu aan ahaa aaciya mid ka xifdiya min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal alla alih wasalam muddaa ka soo wareegatay waan gaboobay da'daydii way weynaatay horaan u batay qodqod baan u batay wax badan baan ka hilmaamay rasuulka hadalkiisa famaa xadadtukum waxaan idiin sheego fa aqabiluu iga qaata wamaa laa waxaanan idiin sheeginan iloobana falaa tukallifuuniini ha igu mashaqaynin uma kadib qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu ullah rasuulkii allaa istaagay sala allahu calayhi wasalam yowman maalin fiinaa dhexdeenna khatiiban asagoo khudbaynaya bimaa-in meel ceel ahoo yudcaa lagu magacaabo khuman khunno meel la yidhaahdo bayn makkata walmadiina u dhaxaysa yuu rasuulkuna ag istaagay wuu noo khudbeeyey faxamid allah ilaahay buu mahdiyey wa afnaa calayhi wuu ammaanay wawacada wuu wacdiyey dadkii wadakara wuu xusuusiyey uma qaala kadibna wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib alaa hooyaa ayuha nnaasu dadab fa inamaa ana ani rasuulkiinii ah basharun bani aadam baan ahay yuushiku waxaa soo degdegay an ya'tii inuu ii yimaado rasuulu rabbii rabbigay rasuul uu ii diro muxuu la jeedaa malakulmowt malakul mowt inuu ii yimaado ayaa dhow buu yidhi oo dhici karta markuu ii yimaadana fa ujiibu aan ajiibo oo aan raacon idinka tago wa ana anigu taarikun fiikum dhexdiina waxaan idinkaga tegayaa haqalayni laba culculus awaluhumaa ka koowaadna waa kitaabuullah ilaahay kitaabkiisa allaan idinkaga dhex tegayaa fiihi kitaabka allah waxaa ku sugan alhudaa hanuun waannuur iftiin fakhuduu qabsada bikitaabi illaahi kitaabka alleh fakhuduu qaata bikitaabi illaahi waistamsikuu biha ku dhega oo qabsada faxaha wuxuu ku guubaabiyey dadka inay ku dhaqmaanay bartaanay qaataan calaa kitaabi illaahi ilahay kitaabkiisa waraqaba wuu jeclaysiiyey fiihi kitaabkii alle uma kadib qaala wuxuu yidhi ka labaadna waa ahlu beytii ahlu beytkayga ahlu beytkayga waayo midka labaad udakirukum allaahu ilaahay baan idinku xasuusinayaa fii ahli beytii ahlu beytkayga udakirukum allaahu fii ahli beytii ahlu beytkayga ixtiraama weyneeya qadariya sharfa sharfa yeela fa qaala lahu xusein baa wuxuu yidhi waman ahlu beytihi yaa zayd ahlu beytkiisa yaa waaye alaysa nisaa'uhu min ahli beytihi xaasaskiisu miyaysan ahlu beytkiisa ka mid ahayn qaala wuxuu dhahay nisaa'uhu min ahli beytihi haa dumarkiisu way ka mid yihiin walaakiin ahlu beytihi man waaye xurima sadaqata sadaqada laga xaaraantinimeeyey bacdow asaga gadaashiisa waa dad aan sadaqada cunaynin laakiin nin dhibaato waxaa ah nin inuu hadda ahlu beyt sheegto haddana dadka tuugsada dhibaatadeeda leedaha laftigeeda ahlu beytka nebiga sal alla calayh wasalam wuxuu leeyahay waa cidda ka mamnuuca ah ee aan sadaqada cunin asaga geeridiisa kadib ahlu beytkiisa waaye kuwa man xurima asadaqatu bacdahu qaala waman hum yaa waaye kuwa qaala wuxuu yidhi hum ayagu aalu cali waa cali aaa iyo wa aalu qaala wuxuu yihi kullu haaulaa'i xurima sadaqa intaasoo dhan sadaqada xaaraami ay ka tahay qaala nacam rawaahu muslim baa xadiidkaa weri wa riwaaya araa wa inii taarikun fiikum waxaan dhexdiina idinkaga tegay faqalayn laba culculus axaduhumaa midkood kitaabullaahi waaye wahuwa kitaabkaalna waa xablullah xariga ilnaya wa can ibni cumar radia allaahu canhuma can abi bakrin asidiiq radia allaahu canhu mawquufan xadiid mawquuf marka la leeyahy waa marka uu saxaabigu wariyo calayhi abubakar buu ku yihie annahu qaala wuxuu yidhi urqubuu muxammadan muxamed ku ixtiraama oo ku weyneeya sababtiisa min ahli beytihi ahlu beytkiisa rawaahu lbukhaariyuun macnaa urqubuu raacuudu ilaaliya waxtarimuuhu ixtiraam waakrimuuhu karaameeyo weyneeya saasa ah. laakiin ilaahay baa yaqaana xaqiiqda sida ay markaa tahay baabu tawqiir alculamaa ayaanu gelaynaa culammada in la ixtiraamo aan la caynin la sharfo la maamuso kursi fiican loo dhigo sharaab fiican la siiyo loo duceeyo soo maah wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam